ay taabiciinta ay hiqaad iyo ducaafba ay ku jiraan ee ninkaan taabicina qofkii ka dambay uusan sheegin waxaa dhici karta markaan inuu saxaabi yahay waa dhici kartaa inuu taabic yahay waa dhici kartaa alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslm alaa nabiyina wthani almursal waxaan kusoo dhex jirnay oan wax ka soo sharaxnay qismiga lagu magacaabo alxadiid almursal waxaan idhi mursalka madaahib badan yaa ku jirta oo culamada aad bay isugu khilaafeen laakiin waxaa muhim waa saddex madhab baa mashhuurka madka madhabka hore waxaan soo niriyey alqabuulu bihi muطlaqan oo mursal oo dhan inuu xujo yahay yuxtaju bihi fi اlaxkaam wa fi gayriha waxaan idhi madhabkaas waxaa weeyaan madhab caamati اlfuqahaa oo la yidhahda a'imati الثalaatha madhab abi xaniifa wa malik wa axmed ibni xambal cinda qowlin waxaa la yidhahdaa marka dambe waa ka noqday lamaa eh, alimaamu shaafici markuu arrintaas soo cardiyey siduu abu daawuud fii risaalati liahli maka uu ku yidhi watabicahu calaa dalika axmed buu yidhi marka qaybtaas waxay leeyihiin waa mursal waa maqbuul weeyaan oo waa xuja cilada ay deliishanayaanna waxaa weeyaan wax kale ma ahee waxay leeyihiin waxa saaqidka ah oo isnaadka ka maqan waa saxaabiga liannahu taabicigii qaala rasuul hadduu yidhaahdo waxa meesha ka maqan waa saxaabigi bay leeyihiin faida kaana alamru kadalika saxaabaday kulluhum cuduul ay yihiin laysa hunaaka wajhun ila an naqbala almursal xujadooda sidaas weeyaan madhab lmuxadithiina yaa ku soo xigay muxadithiintao dhan uu muslim uu ku sheegay fi kitaabihi muqadimati صaxiixihi wاlmursalu fi asli qowlina wa qowli ahli اlcilmi biاlakhbaari anahu laysa bixuja buy asagoo ka hadlaya muxadithiinta madhabtooda iyo iyo bacd اlfuqahaa ayda kadalika minhum alimam الshaafiعي walow kana huwa yashtarid bishuruud wuxuu leeyahay xuja ma aha ciladoodana waxay tahay fain qaala taabiciyu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laba ixtimaal baa ku jira bay leeyihin ima an yakuna saaqidu taabiciyan aakhar rawaahu canhu hada taabici ima an yakuna saxaabi labadaba waa laba suuragal a bay yidhahdeen waaqicana yu-ayid liannana wajadna taabiciina yarwi bacduhum can الnabiy mubaasharatan wa bacduhum can bacdi الtaabiciina can الnabiy sala allahu alayh wasalam maadaama ixtimaalkaas uu jiro ay suuragal tahay markaan an yakuna hada saaqid huwa taabici taabiciyadoo kulligood oo dhanna waxaa la yidhi ma wada aha kulligood ma hiqa ma wada ah ee waxaa la arkay qaar taabiciinta ka mid ah oo daciif ah marka yaa la egeysiiyey waxaa suuragale eh, an yakuuna saaqiu taabiciyan wa an yakuuna dalika taabiciyu daciifa haddaan iskan idhahdo mursal waa maqbuul haddaan iskan idhaahdo waxaan waxaana soo gelaya axaadiid badan oo saxiix ahayn alatii lam tafbut can الnabiy sal اllahu alيه wasalam qoladii kalea ku laabatay waxay leeyihin saas ma ah liana taabiciya إذا أرسل الحديث عن النبي ولم يكن الساقد صحابيا فإن كان ضعيفا بينه saas ay leeyihin qoladii hore waa maqbuul dhahay waxay leeyihiin haddaan qadarna xataa taabici inuu taabici kale wax ka wariyo waxay leeyihiin nin taabici ah inuu nebiga wax u tiiriyo ma banaysanayo إilaa إidaa calima ana hadihi اlwaasita oo oo taabiciga kale ah inuu hiqo yahay mooye marka nin daciifa wuxuu ka wariyey qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam dhihi maayo laakiin markuu qaala rasul lahi nid waxaan ogaanay asaa noo damaano qaaday sanadkan qeybtiisa maqan khulaasada halkii saasay ku dhammaa nimankii muxadisiinta kusoo laabtay waxaa layidhi waaqica markaan u nimaado waxaan aragnaa baan leenahay horto kahiir min ataabiciina rawow can اducafaa wa can ihiqaat hadalkan wuxuu suuragal ahaan lahay low kaana kulu taabiciina muqayadiina biriwaayat can ihiqaat baan dhihi lahay sax waxa maanta meeshaan ka maqanno waa wixii ay sheegi jireen hiqada ah baan dhihi lahay laakiin lamaa wajadna ana bacda ataabiciina qad rawow can ihiqaati wa can adicaaf yaxtamil ana aladiina arsaluu canhu an yakuna daciifan wa an yakuna iqa markaasaa waaqia waxaa lagu leeyahay kama wajadna min ataabiciina qad arsaluu axaadiida markii la weydiyey waasitaday ku jirtayna ay magacaabeen dad dicaaf ah tana la yidhi markaa waxaa weeyaan qaasimatu dahri weeyaan alimaamu shaafici wahuwa yaxtaju limadhabihi wuxuu leeyahay wajadnaa ana zuhriya wahu moxamed ibni muslim ninkaas oo imaamkoo taabiciinta waxaa la yidhahdaa azuhriyu fi taabiciina ka abi hurayra fi saxaaba fi alaxaadiid baa la yidhahda zuhrigaas yaa wuxuu yihi wajadna anahu arsala xadiiثa ثuma wajadnaahu fi mawdici aakhara asnada dalika alxadiid in isnaadkii buu sheegay wawajadna ana aladii arsala canhu huwa sulayman bni arqam wa sulayman bni arqam cinda ahli اlcilmi biاlakhbaari ضaciif saas uu leeyay imam shaafici low kunaa nuxaabi axada laxaabayna alimaam zuhri buu marka haddaan aragna imaam zuhri markuu irsaalkii sameeyey wamaca dalika sama alwaasita fi mawdicin aakhar fasamaa lana ضaciifa walidalika culamada waxay yidhahdeen aladiina hum ahlu اlcilmi biاlaxaadiid maraasilu xasan اlbasri shibhu riix baa le amaad riix waxaad ka soo qabsataa may jirta haddii xasan basri xadahanaa fulan can nebi ou yihahdo imaamu muctamad fi اdiini weeyaan lakin in arsala liannahu kana yarwi معناها كناية عن كل الناس بجميع طبقاتهم لو جيد وكذلك عطاء بن أبي رباح ذلك العبد الذي أعتق وهو من أئمة المسلمين ومن كبار التابعين إذا أسند حديثا لا يمكن أن يعارضه أحد laakiin idaa arsala qaaluu laa liannahu yarwi can aducafaa wathiqa marka waxaan haysanaa bay leeyihiin adilla oo la taaban kara oo aan helay taabiciin qaarkood ka wariyelayan oo haddana qaarkood daciif ay yihiin ayagoo haddana irsaal markay sameeyeen la weydiiyey kuwa dacaaf magacaabay baan helnay wabitaali laa yumkin an yuqaala ina almursala xujat cala aliطlaaq imaamu shaafici wa jamaaca waxay leeyihiin maya mursal waxaa weeyaan fii aslihi waa marduud liannahu saaqidkaas sababtiisa weeyaan ilaa bishuruud shuruud badanay magacaabeen shuruuddaas markaad u fiirsatidni waa un xaqiiqa ahaan waxa weyaan alxadiidu daciif ida taqawa biطariiqin aakhar bay iska imaanaysa nihaayadii waxyaalaha uu ku tilmaamay an yakuna min kibaari الtaabiciin wa anahu ida arsala aw sama alwaasita laa yusami ila can hiqa waida shaaraka alxufaad laa yukhaalifuunahu waxyaalo badan oo sheegay waa in loo helo haddana mursal kale ee makraj kale oo asiga kan aan ahayn mursalka kale oo asiga awoodi ama xadiid kale oo musnad in loo helo ama fatwa الصaxaaba ama qowla caamata ahli اlcilmi inay waafaqaan mursalka haddii waxyaalahaas loo helo waxuu le imaamu shaafici waa la aqbali karaa almuhim waxa weeyaan ninkaan ogaano oo taabici ah أnnahu laa yusnid walaa yursil ila can hiqa ka saciid ibni musayab mucdamuhum itafaquu calىa qabuuli mursali saciid ibni musayab laysa liajli mursal lakin likhaasiyati fi saciid ibni musayab lannahu waxaa lagu leeyahay maa kaana yarwi ilaa can hiqa marka mursal hadalkiisa waa badan yahay waxaan ugu gaabsanaynaa khulaasadaas yar saddexdaas madhab ninkii doona mursal inuu ogaado jamiica aqwaalihi alatii mumkin qad taziid ilaa ixdaa cashara qawla iyo almursiluun min altaabiciin ragga lagu yaqaano irsaalka iyo waman arsaluu canhu cadadkooda kulli ninkii raba inuu garto kitaab baa laga alifay oo jaamicu taxsiil fi axkaami almaraasil la yidhahdo mujalad weeyaan oo waxa uu kaaga hadlaa horta baada madaahibu ahli اlcilmi fi اlاxtijaaji bilmursal haddana wuxuu kaaga hadlaa waxyaala nimanka irsaalka lagu yaqaan iyo cadadka ay yihiin iyo nin kasta mursal iyo waman arsala canhu min aلصaxaaba haddii lagu yidhahdo fulanun arsala can fulan can fulan can fulan macnaha waxa weeyaan in wajadta riwaayata hada الrajul can haؤulaaءi aladina sumiya anahum arsala canhum waxaad ogaanaysaa mursal inay tahay fain rawaa can gayrihim iclam anahu samica minhu almuhim waxa weeyaan mursal khulaasatu kalaamihi waa intaas ninka istizaada dooran xaggaas u aado ayb wاthalitثu in kana bاثnayni fasaacida maca الtawaali fahuwa اlmucdam waxaan soo neriyey in uu yahay saa hadda waxaan ka hadlaynay hadduu inkaana fi lisnaadi saqd saqdiga inkaana min mabaadi'i sanad waa soo sheegnay haddii aakhiri sanad uu yahayna oo min bacdi taabiciina waa soo sheegnay mursal iyo mucallaqay kala noqdeen labadaas haalidka markaana kanna horna ma aha gadaalna maa dhexdii bay isugu timid in kaanaa bihnayni laba haddii ay yihiin waxa dhacay iyo fasaacidan maca tawaali isla xiriirto laba nin oo laba raawi ah oo dhexda iskula jirta yaa isla dhaceen marka wahaaliu in kaana saqdu bihnayni laba raawi baa dhacday fasaacidan iyo wax ka badan maca tawaali isku xariirsan fahuwa almucdal baa la yidhahda mucdal marka waaba kaaba in kaana saqطa min alisnaadi fi ahnaa'ihi aw wasatihi rajulaani faakthar cala tawaali baa la yidhi cala tawaali haddaysan ahayn waa noo imaan doonta fahuwa almucdal baa lagu magacaaba mucdal alxadiiث اlmucdal tacriifkiisa kaas weeyaan wailaa fahuwa falmunqaicu wailaa laba xaalay u laabanaysa ilaa haddii aysan saaqidka laba haddousan ahayn oo wasat اlisnaad waaxid baa ka dhacay fahuwa almunqaطic baa lagu magacaaba ama waxa weeyaan bithnayn lakin laa cala tawaali ma ah midna waxaas ka dhacay bacda arajuli اlأwal min alisnaad midka kalena wuxuu ka dhacay qabla taabici oo taabicigiyaa maqan marka waxa weeyaan waa laba saqdi laa huwa min awali اlisnaad walaa huwa min aakhirihi walaa huwa bاثnayn mutawaaliyeyn bal huma اثnaani fi wasط اlisnaad baynahumaa rijaal ayib kaasaa waxaa la yihahda munqaطic markaa musanifku wuxuu kuu sheegaya waa tadqiiq tacriif ahaan markii alfaadaan xaqiiq ahaan in lagu ogaado markii la doonaya saasuu kuu sheegay marka munqaطic waxa weeyaan ida kaana fi fi sanadi ida saqada fi sanadi raawin waaxid aw akthar laa cala tawaali walam yakun dalika saqط fi awali اlisnaad wala fi aakhirih fahuwa almunqaطic sidaasaad aad munqaطic ku tacriifi karta haddii isnaadka raawi uu ka dhaco tacriifku isku mid wey ama af soomaali ku garo ama af carabi ku garo haddii isnaadkii sakdi oo dhicid uu ku jiro dhicidaasna dhexbartanka ay tahay hal uu yahay oo keli ah ama hal wax ka badan laakiin aan xariirin sakdigaasna awal isnaad uusan ahayn aakhirkiisana uusan ahayn fahuwa almunqaطic kaasaa la yidhahda ayib marka intaas buu kuu sheegay kulu isnaadin ucila bالsuquud waa intaas ima an yakuna mucalaqan وإma an yakuna mucdala وإma an yakuna munqaطica وإma an yakuna mursala marka ayuhumaa ashaddu ضacfan afartaas cala alqowl الsawaab waxa weeyaan xataa almursal wain ikhtulifa fi awal اlamr lakin waxaad moodaa fi mucdam alaqwaal fi lmutaahiriin inay isku dhowaadeen an almursal laysa bixuja marka afartoodaas waa daciif ciladana waxaa weeyaan raawi aan la garanin baa ku jira cadaaladiisii wuxuu yahay aan la ogeyn ayib marka waxaa uu sii daciifnimo badan fiiri almucdal ashaduhaa dacfan afartaan marka loo fiiriyo maxaa yeelay asiga laba raawigo isku xigta oo hal meel ah iskala maqan waxaa dacfigaas ku xigo haddii munqadica in kaana munqadic akar min raawin laa cala tawaali uu yahay hadana yaa ku xigta haddii laakiin munqadica uusan hal meel yahay almunqadic waalmucallaq calaa hada almacnaa sawa min naaxiyat alquwa ba mid yihin maxaa yeele munqadican raawiga dhexda ka maqan mucallaqna awelkuu ka maqan yahay laba raawi ma isla maqan min naaxiyat alquwa isla mid waa daciifnimadooda لكن انقطاع إن كان أكثر من موضع ضعفه أشد وياه mursala ugu dambeeya ugu roon maxaa yeele mursal walidalika waa la iskuba khilaafo qolaaba dhahayaan xujo weeyaan lixtimaal an yakuuna saaqidu walow hamsiin bilmia saaqidka inuu saxaabi yahay baa dhici karta marka lihadihi shubha alqawiya alati jaadala biha kahiiru min ala'ima yaa waxaa laleeyahay axsanuhu xaalan weeyaan marka raawiga haddaad maqashid hada xadiid mucallaq weeyaan ama xadiid munqaطic weeyaan ama mucdal ama mursal weeyaan ra'san waa asli waa daciif ila ida wujida lahu maa yuqawiihi baab kale weeyaan ayb waxaa ugu sii dara oo in la ogaado ay muhim tahay waxaa laga yaabaa xadiidkan inuu fi صaxiixayni inuu ku jiro lakin warada hada اlmatn biisnaad aakhar maala fi musnad axmed yakunu bihi ضaciifa ninkan oo muxadidka waa soo mara wuxuu ku hada alxadiid bihada alisnaad daciif weeyaan uma jeeda matnigan uma jeedo laakiin isnaadkan buu u marka tadciifu matnin mucayan bisababi isnaad mucayan laa yaqtadii tadciif hada almatni idaaqa hadda waxaan soo sharaxnay eh, inaan idinku baraarujiyo aan doonaan ilooba xadiid aan soo sheegnay oo xadiidkii oo cabdullaahi bni mascuud ikhtalafa fiihi shucba wa cabdilxamiid jariir bni cabdilxamiid calaa miqsam bni lmugiira aan soo niriyey ahaa alwaladu lilfiraash walilxaahiri alxajar xadiidkan kalaamka aan horey uu sheegay ikhtilaafkan ku dhacay binisbati lixadiid cabdillahi bn mascuud weeyaan laakin hada lafdu oo alwaladu lilfiraash walilcaahiri alxajar min xadiidi caaisha fi saxiixayn marka raawi baa ku nin imaam muxaditha imaana wuxuu le hada alxadiid daciif weeyaan liannahu ikhtulifa calaa miqsam fashucba wahwa aqwa qad awqafa alxadiid la qad arsala alxadiid wabitali alxadiid yakunu bihi daciif macnaheedii maaha markaan matnigan inuu daciif yahay maaha matnigan fi صaxiixi الbukhaari wamuslim min xadiidi caaisha fi qisati اkhtisaam sacd bn abi waqaas wغayrihi fi wacabdi bni zamca waa labada kan qisada macruufka ah markaad ad maanta halkan ku maqashid wahada alxadiid samicnahu fi sharx qad ucila bilirsaali fakayfa yakun fi صaxi الbukhaari isma diidaya alkalaam daa'ima calى isnaad mucayan laa yaktabi alkalaam calى isnaadi laakiin haddii lagu yihahdo hada almatnu daciif haddii la yidhahdo waxaa loo laabanaya biqadri qaa'ili hada arajul in kana imaama muطalican caalima bicila xadiid macnaa dalika waxaa weeyaan hada almatnu isnaad kasta daciif ku yahay weeyaan marka adiga isilaaxaadka inaad garatid muhim jiddan ayib uma qad yakunu waadixan aw khafiyan uma qad yakunu sakdigii ama dhicitaankii waadixan inuu yahay baa dhici karto cid kasta iska garanaysa aw khafiyan inuu qarsoon yahay baa dhici karto faalawalu midka waadixa waadixa ah yudraku waxaa lagu haleelaa bicadami taraaqi isla kulan la'aan inqiطaaci aan kuu soo sheegay sawaan kaana mucallaqan aw mursalan aw munqaطican aw mucdalan inqiطaacaas ima inuu waadix yahay yacrifuhu ljamiic saas oo kale haddii uu yahay waxaa lagu garan karaa labadan raawi ismaba soo gaarinba haddii bukhaari oo kale bukhaari oo kale fii صaxiix hadduu ku yidhaha qaala malikun xadaanii naafic hadduu ku yidhahdo cala طuul waxaan leenahay hada xadiid mucallaq weeyaan liannahu mujarad almumaarasa waxaan ku garaynaynaa ana albukhaariya lam yudrik maalig walam yalqah saas markaan ogaanay oo haddii uu doono inuu bukhaari maalig wax ka wariyo laabudda an yarwiya canhu biwaasita cala aqali taqdiir marka qaala malik hadduu nin yidhaahdo bukhaari ama muslim ama abu daawuud kulu haaulaa yarwuna canhu biwaasita waxaan leenahay mucallaq weeyaan haddii malik uu yidhahdo masalan qaala malik haddii muwaطaciisa can ibni cumar can الnabiy sal allahu alيه wasalam buu yidhi waxaan leenahay munqaطic weeyaan maxaa yeele malik lam yudrik axada min aلصaxaaba xataa yakunu taabiciyan lam yaqul bidalika axad famacnaa dalika ana baynahu wa bayna صaxaabati axad الtaabiciina aw akthar wahakada marka mujarad macrifatika libacdi ruwaati wa tawaariikhii horibaad ka garanaysaa inqiطaacadu waadixii wa marka wamin huma ixtiija ila taariikh buuri sida ou sakdigaas waadix ku noqdo waxay u baahan tahay in taariikhdii la garto taariikhdii waxaad garanaysaa ninkaa sheekhe mataa welida wa mataa tuufiya markaad garatid taariikhu wafaatihi maala maaliga oo kale mia tisca wa sabciin u dhif haddii uu yimaado raawi ولد مئة وثمانين ويروي عن مالك بقوله قال مالك نعرف أنه قد علق محايا مالك ما دام 79 ودنتي وأخونا ولد حتى 75 هذه لقى حتى أفر سنة وحلقوا مورين كان معلق بان لنا marka taariikhdii wafaadkii shuyuukh iyo iyo mawaaliidihii maa loo baahan yahay si lagu kala garto labadan isla haleelin si lagu garto ayib wathani thaniga waxa weeyaan waadixa waa la soo sheegay falawal waa waadixa waan soo sheegay wthaani oo khafiga ahay wthaani midka labaad almudallas weeyaan wayaridu wuxuu ku soo aroora ku yimaadaa bisiiqatin siiqadoo taxtamilu luqiya midka oo saqdiga uu ku jiro ama dhicitaanka uu ku jiro dhicitaankana waadix ousan ahayn waa sida mudallaska xadiidka lagu sameeyey buu leeyahay mudallas waxaa la yidhaha ismu mafcuul min min atadliis baa laga keenay tadliis haddaba xataa baab min abwaabi اlbuyuuc oo waxa weeyaan waxyaalaha tadliis waxaa lagu magacaabaa wataqriir qofka baa'ica oo qofkii mushtarika ahay wax u dhexgeliya baa layidhaha taqriir manashanaa falaysa mina baabkeedi markii laga hadlay tadliiskaasaa lagu daa waxa waay ikhfaau caybin fi lmabiic kanna sidaas oo kale waa tadliis fi lisnaad haddaad maqad xadiidka markii loo yimaado waxaa loo jeedaa ikhfaau caybin fi lisnaad aydan marka tadliiska sidiisaba waxaa keena ahdaaf xun baa keenta oo waa maxay nin sheikha ood wax ka wari jirta ood axaadiid badan ka maqashay qaar aadan ka maqlin ama waktigaan kuu samaxin ama ma aadan ka maqlin qaarkii kalew sheikhaas axaadiidtiisa maala sheikhaan boqol xadiid u leeyahay waa lawada yaqaana adiga waa timiday tamakanta an tarwi canhu hamsiina xadiidan kontan kalaa kaa tagtay sheikhaan boqolkii xadiida lagu yaqaan muxadidkan nin kaloo tilmiidkiisa ahaay oo mulaazim oo boqolkii ka maqlaad ka maqashay kontonkii kalena asaad ka maqashay markaasaad intayd boqolkii isku darsato yaad shiika ka tirinaysaa gebigeeda xadaanii sheekh haddaad tirahda beenlow baad noqon lahayd ninkaas riwaayo maba laga aqbalay kadaab waa lama saas ma yeelay bisiiqatin bisiiqatin taxtamil luqiya siiqo oo ixtimaal ah oo dadkii oo iihaam gelinaysa inaad ka maqash inaad ka maqlinba qaala shaykhu fulan aada leedahay qaaladaas marka macnaheedi ma diidayso inaad nin kale uu kaaga sheegay inaad adiga ka wareyso ma diidayso can fulaan aada leedahay ma diidayso cantaas inaad mubaasharad ugu maqlan waa suuragal inaad biwaasitati rajul aakhar markaa marka maxaa keenay ninkaa mudalliska ah inuu ninkuu ka maqlay ou sheego waxyaala badan aqraad badan waxaa dhici karto ninkaas oo waasidada idiin ah inuu daciif yahay wabitaali haddaad magacaawdo dadkana wayba kaa tagayaan xadiidkan daciifha ku jira naga dhaaf isnaad kaloo fiican aan raadsanaynaa baa laleeyahy ama waxaa dhici karta ninkaas inuu hiqo yahay laakiin waxaad diidaysaa sheikhaadii adiga aad ka maqli jirtay axaadiidta inaad cid kaloo tilmiid oo adiga kula daraja inaad u martid qolada muxadisiinta waxyaalaha lagu belay waxaa ka mid ah wax lagu magacaabo si noo imaa doonto culuw isnaad isnaadkaas oo gaaban baa la doonaya ninkaasuu ridaya markaasu wuxuu rabaa inuu halkaas ka magdhigo yani aqraad badan buu leeyahay marka aqraaddaas waa xun tahay waayo ninkaad ka waraysay maadaama waxaan diin ay tahay ilahay lagu caabuday say tahay inaad sheegtid waa walidaalika waxa weeyaan min ashaddi annaasi inkaaran cala atadliis shucba ugu horrey yaa ugu darnay baa layidhi xataa qaala shucba lian azniya axabu ilaya min an udallis waana mala dhihi kara baa leeyahay oo wax zinada ka xun waa xun yahay tadliiska laakiin lama dhahay sidaas qaala hayru waaxid min ahlicilmi altadliis akhulkadib buuri beentuu walaalla yahay maxaa yeelay danta aad ka leedahay baa xun muslimiintii baad khayaanaysa marka waxay doonayaan axaadiidtaada adiga waahiqan in la yaqaano tahay anwaac badan oo tadliiska hadda leeyahay oo tadliis taswiya tadliiska badan afar nooc u qaybsamaa laakin waxaa laga yaabaa inaan laa nacrudu dalik xaaliyan marka waxaa laga yaabaa in adiga lagaa aqbalo iqa tahay shiikhaadana uu iqa yahay ninkaasna meesha uu daciif ku yahay haddaad saas ku marsiin lahayd xadiidkii dad badan baad khiyaanaysaa oo haddii saxiix ahan baad ka dhigtay dhibaatooyin baa ka imaanay marka kan ugu xun weeyaan tadliiska marka tacriif ahaan waxaa la yidhahdaa riwaayat raawi can shaykhin samica minhu aw laqiyahu shay-an lam yasmachu minhu muhiman anahu samicahu undur riwaayat raawi can shaykhina layidhi shaykhaanaad wax ka warinay shaykhoo samica minhu mabda'iyan axaadiis badanaad ka maqashay ama waxba kama maqline laqiyahu meel baad wada fadhiisan jirteen waa wada sheekaysan jirteen lakiin uma sheegi marka waxaad ka warinaysaa shay-an baad ka warinay shaygo lam tasmachu minhu kuwiid ka maqasho kuma jiro muhiman adoo moodsiinaya annaka samicta minhu inaad inaad ka maqashay alfaad qaala shaykhu can shaykh baad leedahay taas marka hadday dhacdo ninkan waxaa lagu magacaabaa mudallis almushadiduuna min almuxadisiin waxayba qabaan ninkiiba saas ku kaco xadiid kastoo wariya maanta wixii ka dambeeya sawaan saraxa bisamaa oo shiikaa samictu waxadaana yidhaad calaa jambi baa laleeyahay waa la diidaya saasuu qaba waa qolo yar weeyaan wa minhum alimaam shaafici waa lagu diiday taas laakin madhab aladi jamaahiir calayhi ahli lcilmi waxaa weeyaan labaa loo kala saaraya imaa inuu siiqat الsamaac wالtaxdiid wاlإkhbaar uu ku wariyo marka nin muslim oo hiqaa dhihi kari maayo samictu shaykha wuxuusan ka maqlin ma dhahay xadathanii shaykhu samictu shaykha akhbaranii haddaas yidhahdo waa laga maqlaya laakiin can iyo qaala iyo annahu kadaa hadduu yidhahdana waa la diidaya walowba ha ka maqli ka maqlin marka waxaa loo fiirinayaa siiqada uu wax ku wariyaa loo fiirinaya hal hiya siiqatu samaac miya mase siiqa alatii yastacmiluha almudallisuun dhibaato weyn ay u keentay meesha ay ka rabeen inay waxyaalo badan ay marsiyaan wax badanay runku sheegi lahaana loo diiday in laga qaato marka ruwaata wax wariyeen quraabata cishriin alf oo kale weeyaan inta oo aruwaad markii la yidhahdo inta mudalisiinta ka ah maa yuqaarib mia arbacata cashar mia hamsata cashar mia cishriin ilaa xawla dalika weyaan marka waa kimiya aad u yar markii loo fiiriyo baqiyat ruwaad markii loo fiiriyo waxa weeyaan marka tadliiska a'ima ah waaweyn baa ku jira oo hiqa aho laisku yaqaana min baynihim xasan albasri abu isxaaq asabiici waa badan yihiin rag badan oo taabiciin waman bacdahum faxaditd walaa xaraj marka ayaga waxaa la leeyahay hal saraxuu bisamaa'i am laa ilaa idaa kaanat riwaayatuhum fii axadi saxiixayn haddaan aragni nin mudallis ah oo fii saxiixi albukhaari aw muslim oona aan eh, siiqatu samaaci uba sheegin hadduu rabo xataa ee can iyo qaal hadduu yidhi xataa waa laga aqbala lianna min shari saxiix min shardi saxiix waxaa weeyaan eh, aلsamaac itisaalu sanad marka bukhaari iyo muslim ninkan mudaliska ah fii saxiixi ma dhigin ilaa bacda an carafuu ana hada mima samicahu min shaykhi marka waxaa lagu leey istinaa saxiix bukhaari wa marka loo fiiriyo gooni bay leeyihin walow caaradahum bacd alculamaai calaa dalik haddana almuhim waxa weeyaan tadliiska waxaa uga xun tadliiska nooca aan kuu sheegay riwaayat raawi can shaykhin samica minhu aw laqiyahu walam yasmac minhu shay-an lam yasmachu minhu muhiman anahu samicahu baan ku yiri taas weeyaan tadliis markaa waxaa ugu xun tadliis taswiya tadliis layra sanadkii oo ceeb ku dhex jirta baad ekaynaysaa macnaha waxa weeyaan isqaatu daciifin bayna hiqatayn ninkan mudaliska ah sheekiisi waxau leey xadathanii uu leeyay sax buu ku sheegaya laakiin waxuu jarayaa ninkan sheekiisi waa hiqa laakiin shaykhu sheekihi waa daciif daciifkaas yarwi can hiqa aakhar mudaliska waa imaanayaa yarwi can shaykhi bisiiqati الsamaaع xadathanii sheekhi buu leeyay markaasuu daciifki meesha ka jaraya iqaana aan buu haddana kan kale u qabadsiinaya marka wuxuu noqday isqaadu daciifin bayna hiqatayn xadiidkii marka bedel an kaana daciifan saara saasuu noqonaya xadiidkii saxiix buu noqonaya dhibaato weyn baa ka dimaad ninka taas lagu garto qolaa waxay dhaha cadaaladiisa ninkaan waaba in la celiyaa cadaaladiisaba maba ahaaba riwaayadiisa maba ahaaba ninkaas waaba nin faasiq qaba qolaasaas qaba waa tadliisga ugu xun weeyaan tadliis alcadfi wax la yidhahda tadliis shuukh waa kan ugu sahlan nin baa waxaa waye sheekh buu leeyahay sheekhan markaan kuniya wax la yidhahda ama naanays waxaad u taqaanid buu leeyahay laqab ayuu leeyahay ma laqabtaaba naanays kunyada waaba iska sideeda kawafaarmiya ma aqaan yuu leeyahay madac buu leeyahay marka ninka tilmiidka wuxuu diidaya halkaan sheekhu maanta dhan magaciis kusoo celcelinaya wuxuu ku leeyahy xadaanii cabdullaahi mar wuxuu ku xadaanii abu muxamed madar wuxuu ku xadaanii eh, alacraj saddexdina waa isla hal nin keli ah marka taas waxaa leeyahy muxadikiinta way garanayaan laakiin tawciir turuq baa ku jirta oo jidkiiba oo iska sahlanay baa waxaad ka dhigtay jid ooda badan baad ka dhigtay dhibkeeday leedahay laakiin bixamdi illahi tacaala min tamaami nicmat illahi calayna waxa weeyaan mudallisiintii iyo intay qayb ay kala yihiin iyo say u kala daran yihiin gooni inta lasoo saaray waa magacyaalkooda maa la wada qoray absad shay kitaabkaas tacriif ahli taqdiisi bimaraatibi almawsuufiina bitadliis alxaafid ibni xajar shan martaba u qeybiyey say u kala daran yihiin iyo tadliiska iyo kayfiyadiis iyo shuruud kulliba waa la sheegay marka maa yakfaa calaa axad mujarad almumaarasa qofkii uu barto un u baahan tahay marka mudallisuun wamaa dallasu waa lawada yaqaana bixamdi illahi tacala ayib marka wthaani almudallas weeyaan xadiidkii la qariyey ceebtiisa lagu qariyey wayarid wuxuu ku yimaada ku arooraa bisiiqatin siiqadoo taxtamilu luqiya kacan waqaala weeyaan siduu u leeyahy ninkaan fulaan can fulaan buu leeyahy can fulaan khalaas marka can uu yidhahda cala tuul istifhaam baa meeshaas ku jira ama xadaanaa fulaan ninkii oo oo xadaanaa abu isxaaq sabiici qaala saciid ibnu jubayr hadduu yidhahdo waxaan leenahay ka istaag قال أبو سعيد أبو إسحاق السبيعي ومدلس ولم يقل سمعت سعيد بن جبير مره أما من حدثني سعيد مره لكن قال مركو يريي قال بس يحتمل أن أحدا آخر أخبره ثم قال قال سعيد بن جبير مركو ولا استاي وهكذا طيب كأن وقال ويا وكذا المرسل الخفي مرسلكي خفيga ahayne wuxuu galayaa qismiga aan waadix ahayn oo khafiga ay galayaan mursalka khafiga mursal khafi maxaa la yidhahdaa min mucaasirin lam yalqa kaas weeyaan mursal khafi waxaa la yidhahdaa riwaayat lmucaasiri an can mucaasirihi ama can casriyihi wax isaga gudbaysa ma aha laakin taqdiir min allahi tacaala bay ku socota ayib marka fain amkana aljamcu fama اkhtalaa aw laa marka waa laiskulmi waay labadii waa iska hor yimideen labadii xadiid waa iska hor yimideen weji lagu kulmiyana maba lahabo ayib waa waa la kala fiirinaya waxaa leeyahy fain wahabata almuta'akhiru haddii uu sugnaado labadaas xadiid oo isdiiday ina midkood ou dembeey midkoodna ou horreey hadday sugnaato fa huwa naasikhu midka dembeey waa mid naasikha ah walaakharu midka horeeyo horena almansuukh baan ku magacaabayna labadii xadiid haddaan kulmin waayn xaalada kaloon fiirinayna ayuhumaa muta'akhir can alaakhar sida zuhri ou yidhi waxaa weeyaan muslimiinta laa kamay zuulin buu yidhi an ya'khuduu biaakhiri اlamrayn min rasuuli اllahi sala allahu alayh wasalam naskhi weeyaan sidii qur'aankaba qaarkiis qaarka kale u nasakhay fakadalika xadiidu rasuuli اllahi yansukhu bacduhu bacda lixikmatin araadaha allah naskhiga sidiisaba waa nooc min atacabud iyo amar ilaahay ka qaadasho weeyaan maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha hadda bal fiiri bikhayrin minha haddii la yidhaahdo oo wax ilaahay intuu aayad naga nasakha mid kale oo ka khayr badan ama ka fudud ama ajirka ka badan uuna siiyo taas waxa weeyaan min baabi ludfi bicibaadihi waaba macnaheedu waadix weeyaan haddii laakiin aw miliha aw miliha waa ikhtibaar iyo ibtilaa weeyaan aayad baa la nasakaya mid kaloo ayadii la macnaa ama xadiid baa la nasakaya mid kaloo asiga la daraja yaa lagu nasakaya oon waxba isdheerayn adigaa waxaa lagaa rabaa shalayna ilaahay amray kii horo kanna maanta ilaahay baan kii horena ilaahay amarkiisaan ku qaatay maantana midkaan asigii amray baan ku qaat kii hore waan ka tegay waa ikhtibaar oo waxaa lagaa fiilinaya addoonnimada sida u fulinaysa ayib waxaa laga yaabaa min ashal ilaa athqal in loo nasakho shay fudud inuu ahaado soonkii bidaayadiisii horo ninka markuu u awalkii horo khiyaar buu ulahay ima an yasuuma ima an yufdi laakiin madin dambe ilzaam baa lagu dhigo faman shahida minkum shahra falyasumhu yaa layidhi ikhtiyaarka waa laga gooy taas waxaa weeyaan inuu ilaahay ajirka kuu badiyo iyo in adiga ikhtibaar lagaa qaado weeyaan almuhim marka naskiga waa sidaas asalkiisa waxaa weeyaan alizaala baa la yidhaaho maxaa yeele xugun baa meesha laga qaaday lidalika nasakhat الshamsu oo dilla baa laleeyaha hooskan markay qoraxda ku timaado oo meeshii hooska ay ka qaada naski baa lagu magacaaba rafcina waa la yidhahdaa luga ahaan laakiin sharcan waxaa weeyaan nasku xukmin sharciyin biaakhara milihi muta'ahirin canhu min tacriifaatihi sidaasaa ka mid xugum oo sharciga islaamka ku sugnaaday oo mutaqadim ah oo kaas oo la rafciyo oo la zuuliyo oo mid kale lagu zuuliyaa laga yaaba ayib markaas haddana waxaa laga yaabaa naskii mansuuka ahay aqsaamtiisa waxaa weeyaan qad yakunu nasu mansuukan macnan laakin lafdan la bal fiiri naskaa waa la nasakhay macnihii baa laga nasakhay laakin lafdiga maya hadda fiiri yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqatan aayaddaas nebigi ninkii in la hadla doonaa la yidhi sadaqa ha iska hormariyo markii arrintii ku adkaatay a ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaatin faid lam tafcaluu wataaba allahu calaykum aayaddii waa la nasakhay ha la nasakhay macnaheedii weeyaan laakiin lafdigii min naaxiyati alqiraa'a cashru darajaat likulli xarfin ay leedahay marka shaygii mansuuq lafdan iyo macnan ay kala baxdo waxaa laga yaabaa midkood mansuuq lafdan wa labadiiba in laysla rafciyo taasaa asalkii qaar waxaa laga yaabaa annahu yakuunu mansuukan lafdan wa baaqin macnan ka aayati rajmi oo kale cumar bn khaaab kamaa fii saxiix bukhaari wuxuu yidhi aayat arajm wuxuu yidhi waxay ka mid tahay min jumlati maa unzila calaa nabiyina faqara'naaha wawacaynaaha ayib waxaan ka yaaba buri akhsha ma akhsha in taala binnaasi zamaan an yaquulu laysa laa najidu fii kitaab illahi rajm inay yidhahdaan annagana waabaan akhri jirnay buuri aayat rajmi qad nusikat lafdan laakinahaa baqiyat macnan marka waa aqsaamta naskiga weeyaan kulluhu waxay ku taagan tahay waa adiga addoonkaasaa tahay wuxuu ilaahay ku amra unbaa qaadisina aad qaadanaysa marka xadiidka usoo laabo naskii qolo dhan baa ku dhuntay oo shiicada qolada ay ka mid tahay caqaa'ideeda waxaa ka mid ah min jumlati caqaa'idihim alkhabiisa waxa weeyaan anahum yaquuluuna yajuuzu cala allahi albada wax la yidhaah tacaala allahu cama yaquuluuna culuwan kabiiran badaa waxa weeyaan naskigay badaa leeyihin waxay leeyihin ilaahay baa si amray markuu muddo ku socday sidaas si aan ka wanaagsanay ula muuqatay dahara lahu khilaafu dalika ana fi lmaslaxati kada sidaasay leeyihin marka ilaahay baa bijahli marka hore arrintan uu tashriica ilaahay ka bixinay ma ogeyn wax ka laazimaya iyo cawaaqibta ay leedahay ma ogeyn marka kadib baa waxay u muuqatay waxaa meesha ka dhacay marka nasakha hada alxukmi biaakhara saasay leeyihin yani ma cindahum adab maca allahi walaa cindahum caqiida kulaha fawda weeyaan walidalika shayطaanka qofka markuu caqiida muxarafa u haysto yatahabat akthar min saaxibi اlxaqi bixaqih wax lala yaabo weeyaan muslimiinta waxaad arkaysaa caqiidadooda iyagoo muslimiinta toosan hagaagsan absad shay bay ugu wada tagaan baynama ahlu lbidac walinxiraafaat wاnasaara diintooda say ugu dhegayin kaalay arag waana eberbe weeyaan ilaahay daaliin qoladuu ku magacaaba nasaara waxay meel kasta inay ka muujiyaan ay doonaya shicaarka saliibka isdhaafka gaariga gaarigay kusoo dhigeen sharikada way kudhigeen maradii aad guntamineysay kugu soo dhigayaan kul haadaa waxaa weeyaan in aan ciisa un wax aan ka faafino weeyaan ciisa inaan wax ka faafino saasay doonay waxaa la rabay ninka mu'minka an yakuuna aqwa wa aqdar bixaqi biاtahabuti biاlxaqi minhu لذلك وحول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا فإذا كان المؤمن لا يساوي فاسقا فكيف إذا كان بالكافر من باب أولى وياه marka almuhim eh, waxaan dhihi lahay xadiidka haddaan garan laba xadiid oo iska hor timid aanna weji aan ku jimcina aan wayno waan kala fiirinaynaa ima an yataأhara axaduhumaa wayataqadama alaakhar fana'khud almuta'ahir sidii zuhri uu yidhi oo nabiga saxaabadiisa iyo dadka ka dambeey waxay ahaan jireen kaanuu ya'khuduuna aakhira alamrayni min rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam marka haddii midkaas haas haddaan ogaano inuu midkood dambeeyo falmuta'ahiru huwa annaasik والآخر المتقدم هو المنسوخ weeyaan ayb waxaa ka mid a أxaadiiثaas mansuukhada ah ka xadiiث inama almaaء min almاء inama almaaء min almاء nin baa weydiiye wuxuu hi ilaahay rasuulkiisiyo axadkeenna muxuu samaynaa idaa idaa uqxita ninka hadduu xaaskiisa u tago ou ilaaj farjigii dakarka u geliyo in badan yani qofkii isla dabagadooman biyasa ay ka imaan waayo shahwada ay soo degi wayso fama alxukmu baa layi weydiiyey nebigu wuxuu ugu jawaabay inama almaau min almaai haakada biuruqin kaiira fi saxiix muslim inama almaau min almaai hadday biyo kaa yimaadiin baa biyo inaad ku qabaysata waajib tahay aa lagu yidhi laakiin haddayba biyo imaanin walow adkhalta dakara fi lfarji maa calayk macnihi saas weeyaan sida arrintaasay ugu socotay baa haddana waxaa timiday idaa jalasa bayna shucabiha alarbac uma jahadaha faqad wajab qofkii haddii dumarki intuu ku fadhiisa dakarkii ilaaj uu sameeyo uma jahadaha macnaha walow ayba waxba ka imaanin kama fi riwaayati muslim wain lam yunzil faqad wajaba alguslu marka riwaayaat badan ba waxay leeyihiin xadiid inama almaau min almaai fi awali اlamr nebiga awalkiisii hore saasuu dhihi jiray nasakh baa yimiday biqowlihi salى اllahu alيyه wasalam idaa jalasa bayna shucabiha alarba haddaan ogaanay sidii saxaabada yidhan kaasaa horreey kan baa dambeey fawajaba alahdu biaakhiri alamrayni min rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam fawajaba cala aljunubi alguslu idaa awlaja aw idaa daka adkhala xashafatahu fi farji almar'a ayib kaasaa la yidhahda marka naasikhaas mid dambe aan qaadanaynaa kan horena waa la nasikhay ceebna isma aha taas sidaas weeyaan ayib Eh, marka waxyaalaha naskiga lagu gata waxaa ka mid eh inuuba rasuulkaba caddeey arrintaas sida musanifka uu ku miithaaliyey kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri walaakin zuuruuha ayib nahaytukum waxaan ka faa'idaysanay inuu nebiga xadiid hore ou jiri jiray ou saxaabada u diiday inay qubuurta ay ziyaartaan sababteedana liannahum kaanuu xadiidu cahdin bilkufri fa kaanuu yukhaafu an yacbuduu lqubuura falidaalika municat ziyaara binisbati alqubuur markii caqiidadooda raasikha ay noqotay fa ubiixa dalika licillati annaha tudakiru alaakhara ninkii ilaahay bay xasuusinaysaa sidaasaa layidhi marka kuntu nahaytukum waan garanay macnaheedii in ay tahay sariixa oo nabiga alayh salatu salaam ka yimi ayib kaas waaba naski waxaa laga yaabaa inuu raawiga noo caddeey sida haddii xadiidkii inama almaau min almaa'i وkaxadيiثi jaaبiri آakhiru الأمrayni min rasuuli الlahi sal اله عليه وasلم tarku الوضuءi mima masiti الnaar jaabira saa sheegay kanaa ugu dambey buu yidhi waagii hore waxaa weeyaan waxii naar taabatoo dhan oo raashinkiiba dab la saaro dhan ninkii cunaha weyse qaad saasay ahayd waxaa ka dambey buu yidhi wax alaale wixii la kariya inaan laga weyse qaadanin baa ka dambaysay taasaa ugu dambaysay marka kaana aakhiru الأmrayni min rasuuli الlahi waa qowl صaxaabi aan ka qaadanayn inuu kala ogaada labada inay kala hormare kadalika waxaa lagu ogaan karaa bitaariikh taariikhdii ka xadiid aftara alxaajimu walmaxjuum waaba la isku haystaa kolabe kolleybe aftara alxaajimu walmaxduum xadiid shadaad ibnu aws weeyaan ninkii wuxuu leeyahay oo saxaabiga xadiidkaas wariyey ana rajulan kana bilbaqiici caama alfatxi mara annabiyu sala allahu alayh wasalam calaa rajulin yaxtajimu faqaala aftara alxaajimu walmaxjuub xadiidkaas muqayid raawi wuxuu u dhigay waktigaas ninkaas nebiga uu saas leeyahay caam alfatxi buu ahaa fatxii caamkiisa waa sideed markii hijradii ahayd weeyaan waxaa nooga dambaysay xadiidkii bukhaari uu wariyey ixtajama anabiyu sala allahu alayh wasalam wa huwa muxrimun ixtajama wa huwa saa'imun xadiidkaana waxaa la leeyahay rawaahu bnu cabbaas فيقول الشافعي وغيره لأن ابن عباس لم يصحب النبي محرما إلا في عام حجة الوداع ونحن نعلم أن حجة الوداع كان عام عشر من الهجرة فيكون حديث ابن عباس متأخرا حديث فيكون حديث ابن عباس متأخرا عن حديث شداد بن أوس بسنتين markaan calaa qawli man yaquulu bi hada alkalaam weeyaan almuhim haddaan taariikhdii waxaasoo kale aan ku ogaana mithaalka waxaa leeyahay juziyun laa yushtarad an yakuna huwa lmunطabiq calayhi ayib haddaan saas ogaano waa la qaadanay ayib marka alaxaadiid yani nisbat alaxaadiid almansuuka markii loo fiiriyo ninkan ibn اljawz abulfaraj ibn اljawzi ninka la yidhaahdo oo kitaabu lmawduucaat iyo kutub badan iska leh kitaab yar buu ka alifay fi nasikh walmansuukh waxaan u malaynaa maa yuqaarib maa yasil hamsata cashar xadiid ou sheegay yuri axaadiida isnasakday intaas weeyaan ninkiisa intaas waxaan ka haray u sheegtay inuu xadiidkaa mansuuq yahay fi bidacwatan min cindihi weeyaan bu maxaa yeelay dad badan oo fuqaha ah oo madaahib alarbaca oo muta'akhiriinta caado waxay ka dhigteen kullu maa kaana hada alxadiidu mucaaridan limadhabi shaykhihi almuqalladi fiihi yaqulu hada alxadiid mansuuq weeyaan si uu kaga baxa isla markiiba liannahu waxa weeyaan ma cindahu qudra fi الnadari fi اlasaniid wa naqdi الrijaal ma cindahu waana mutacasib famaada yafcal yaqul hada alxadiid waa mansuuq weeyaan marka dacwa biduuni daliil lama rabo marka ninka dhahaya xadiidkan waa mansuuq laabudda an yadkura ima ijmaca almuslimiina cala ana hada nasikh wadaka mansuuq aw yadkura nasan min الnabiy aw min axadi الصaxaaba aw bihubuuti dalika bالtaarikh haddii kale waxaa weeyaan min cindi nafsika waa lagaa diidaya ayib eh, wailaa fatarjiix wailaa markaan labadii xadiid siday isaga soo horjeedaan in la jamciya ma suuro gelin ma ogaanin taariikhdii midkeedu mutaakhir midkii mutaqadimkahay kama aanan garanin marka fatarjiix baanu bilaabayna labadii xadiid waa haabit laa yumkin aljamcu baynahuma walam nacrif almutaakhira min almutaqadim fanastacmil tarjiix markaan tarjiixaas awal baa ma soo niri kayfa yumkin tarjiixa isku dhihin leanna awal waxaa soo niri waa in curida bimilihi labadii xadiis waaba islamida see loo tarjiixin karaa ad isku dhihin tarjiixan tarjiix khaariji weeyaan waxaa loo fiirinaya axaadiid ukraa gayra haabayn alxadiiثayn waxaa la fiirinaya alqawaacid alislaamiya almuqarara waxaa la fiirinaya alqiyaas alaayaat اlأkhraa waxaa la fiirinayaa maqaasid الshariica waxaa la fiirinayaa alruwaad ila gayri dalik almuhim waa an la helaa murajaxaat sawaan fi dakhili اlisnaadayn aw fi khaarijihima wa in shaء allahu tacala yatabayan alamr uma tawaquf baa layidhi haddii ay dhici weyso inaan tarjiix ku samayna intii dhan way soo xerxelantay uma tawaquf weeyaan aniga hadda ima soo marin ragma anani kaiir ma andur fi kutub اlxadiiثi kaiira lam yamura calaya xadiiثaani yuqaalu canhuma inahuma xadiiثaani lam najid lahma wajha liljamci iطlaaqa ima soo marin hada bxamd الlahi tacala xatى qaala ibnu khusayma saaxibu صaxiixihi wuxuu iri i'tuunii bixadiiثayni haabitayni can الnabiy salى الlahu عalيه wasalam liu'alifa lakum baynahuma nin sheegan kara ma jira bu marka taas waxay ku tusinaysaa inaynaba jirin laakiin qaarkood waxaa laga yaabaa qofkan ilaahay qofka caqliga iyo fahmiga iskuwad marka dadka isku mid ma dhigin marka shaykun min almashaa'ikh qad yaddaci ana hada alxadiiثayni mutacaaridaan inu iska yidhaha dhici karto laakin hal alculamaء اlaakharuuna waafaquu calayhi am la waa in la iska fiiriya ayib ka gudub intaas uma almarduudu hadda maqbuulki waan soo sharaxnay marka almaqbuul bitacriifihi biqismayhi aلصaxiix wاlxasan iyo wixii kusoo gudboonaan lahay o dhan waan soo sheegay qismigii maqbuulka ha ugu bax alaaxaad wa fiiha almaqbuul walmarduud sooma soo dheh hadda marka almarduud waa kana marduudku wuxuu ku leeyahay ima lisaqطin aw طacnin waa kalaam aad u qiimo badan qala an tajid bihadihi addiqa fi kitaab min kutub اlxadiid musطalax اlxadiid wuxuu ku leeyahay xadiid kasta oo la daciifiya labadaa midkood unbuu ka kaca waxa weeyaan qofka markuu shayga jumalka guud markuu xifdiyo yaa tafaasiilka uu garan kara marka waxa weeyaan wuxuu ku leeyahay xadiid kastooba la daciifi laba midkood kama baxsano imaa inuu raawi isnaadka ka maqan yahay oo shardigii itisaalu sanadkaan usoo shardina ay maqan tahay imaa inuu axadu ruwaad la jarxiyey oo laga hadlay imaa min naaxiyati cadaalatihi aw min naaxiyati xifdihi ay dabtihi labadaasay ka kacdaa kullu xadiidin daciif ima an yakuuna fii isnaadihi saqtun wa ima an tukullima fi axadi ruwaati bijarxin fi cadaalatihi aw fi xifdihi bas intaasay ka kacdaa waxaan kala tafaasiil bay kugu imaanaysaa marka wuxuu ku leeyahay wlmarduudu ima ima an yakuna lisaqطin raawi baaba ka maqanba annagana waxaan soo niriyey min shuruudi اlxadiiثi اlmaqbul an yakuna mutasila اlisnaad maxaa yeelay raawi hadduu meesha ka maqan yahay ninkaas maqan wuxuu la maqan yahay ma garanayn nin daciif a miya min nin صaxiix aho fiican miya maadaama taطaraqa اlاxtimaal saqطa bihi اlاstidlaal baan leenahay sababta waxa weeyaan اxtiyaatan liddiin ma dhihi karta nin maqan waxaa dhici karta inuu wanaagsan yahay looma aqbali karay laakiin waxaa lagu leeyahay maadaama waxaan diinba ay tahay aswa alixtimaalayni baa la qaadanaya oo midkaas maqan inuu daciif yahay wabitaali yuraddu alxadiid saas weeyaan yani ixtiyaadka iyo diqada oo sunada nabiga alayh salaatu wasalaam loo isticmaalay laa yuujad fii ummatin min alumam ilaaqan sidaan horey kugu soo sheegay ayib marka tacniga waxa weeyaan in cadaaladii laga duro ama xifdigii labadaas midkooda weya cadaaladii waa maxay nin aada iyo aad u xifdi badan oo wuxuu maqlaan iloobaynin laakiin diin ma laha nebigi inuu been ka sheego ama ra'yiga asiga ninkaan markii murmaanba xadiid buu iska keensanaya yani xifdigii ma xuma oo waa waaxid qawiya alxifdi laakin ma fi cindahu damiir iyo taqwa taxmiluhu calى altawaqi min alkadib waa la diidayaa kaas kaasaa ugu xun horto raawi kasta oo cadaaladiisa laga hadlay xadiidkiisa laa yanjabir lakin waaxid thani waa sheekh saalix yaquumu leyla wayaqra'u اlqur'aana wayataصadaq wayakunu fi اlkhayri fi اlmuqadima marka dadaal buu isleeyahay wixii uu wari rabay waxaan ahayn buu sheegay ninkaasna waxaa la leeyahay adiga muxamed laakiin xadiidkaada yaxtaaju ilaa taqwiya nin kale inuu wariyaa la rabaa marka wasaqtu ayaa lagaaga bilaabaa laba sow ma ahayn imaa lisaqtin aw acnin saqdiga soo qabsa markaa wax allaala wixii saqdi lagu daciifi buu kuu sheegay wasaqtu ima an yakuuna dhicitaankaas ou raawi isnaadkii ka dhacay ima an yakuuna min mabaadi'i sanad sanadka bilaawiyaalkiisa inuu yahay min musanifin laga bilaabo aw min aakhirihi inuu ka dhaco bacda taabiciyi taabicii wax ka dambeeya aw gayra dalika inuu yahay فالأول المعلق والثاني المرسل إلى غير ذلك طيب marka waxaa lagu leeyahay hadda raawiga dhacay meeshu ka dhaca la fiirinaya imaa inuu ka dhacay min أول الإسناad min musanifin marka lagu leeyahay maalan eh, eh, musanifiinta aad ka soo qaado tirmidi malik eh, abu daawuud bukhaari muslim wagayra dalik ninkaas musanifkaa sheekhu xadiidka ka maqla ma sheegin laakinahu dakara shaykha shaykhihi haddii maalan uu yidhaahdo oo kale tirmidi qaala malik hadduu yidhaahdo waxaan ognahay tirmidi lam yudrik malikan idan laabudda an yakuuna baynahu bayna maali shakhsun shakhsigii baa dhacay marka wuxuu ka bilaabay shaykhu shaykhii qaala maalik buu yidhi walow bacda maalik isnaadkaas hadduu saxiix iyo xataa daciif baa laleeyahy waxaan leenahay laa nadri man huwa hada ashaksu aladii bayna tirmidi wa bayna maalik ma garani maadaama raawigaas aan gara wayna cadaaladiisa iyo xifdigiisane aswa alixtimaalayn baa la qadaray oo waxaa yakuunu xadiiduhu daciifan ayib marka awalkii buu ka dhacay sidaas weeyaan awalkii baa waaxid aw akar min mabaadi'i sanad min almusanif jihati almusanif weeyaan jihada kale waa jihada nebiga oo ku dhammaaday jihada musanifkuna waa meeshuu ka kaco weeyaan marka saas hadduu yahay falmucallaq baa kaas lagu magacaaba mucallaq yaa magac loo bixiyey idaa kaana saqtu aw idaa waqaca aw idaa saqata min alisnaad awaluhu waaxid faakar cala atawaali waxaa lagu magacaabaa xadiidkaas mucallaq baa la yidhaahda xadiidka mucallaqa min alaxaadiidi daciifa marka maanta kadib uma baahnid hadduu axad ruwaad ku yidhaha hada xadiidu mucallaq hadii lagu yidhaha inu daciif yaa iska garo limaada lisuquudi raawin fi isnaadih ayib mucallaq waxaa loogu magacaabay waa iska ismafcuul min callaqa eh min naaxiyat atashaabuh waxaa weeya ninka geedka lagu xiro sow hoostii lugaha u ku taagan lahay soo kama maqno isnaadkaana meeshuu ku istaagalow ka kici lahaya badu ka maqan yahay marka wejha tashaabuha almucallaq waxaa weya ninkii gacnihiisa inta laqabta geedkan lagu xiro fulaanun culliqa baa laleeyahay kor baa loo xiray lugihii baa dhulka ka kacsan soo uma jeeda kadalika hada alisnaad raawigii dhammuubuu ku istaagi lahay isnaadkiiba ka kici lahay baa maqanba marka mucallaq weeyaan sidaasaa loogu magacaaba almucallaq maa xudifa min awali isnaadihi raawin fa akthar marka haddii uu maalan tirmidi yidhaahdo qaala qaala rasuulullahi sal allau alay wasalam u mucallaqaan ku magacaabaynaa maxaa yeele raawigii horo iyo wax badan oo raacsan baa wada maqan mucallaq baa laisku wada leeyahay gebigoodao dhan laakiin cala tawaali in isku wada xigaana la rabaa haddii midka hore intuu dhaca midka daba la sheego kan kale u dhaca magacyaal kale la bixi doona marka sababta mucallaqa uu daciif noqday raawi baa ka maqan raawigaas maqan laa nacrifu fiihi jarxan walaa tacdiilan فاحتياطا للسنة فحديثه يكون بذلك مردودا طيب أو من آخره أو كدعي بعد التابعي تابعي وحكدا بيه مركا وحوى الثاني هو المرسل وياه مركان awalkii ma ah awalkii waa la sheegay kii kuxiga waa la sheegay kii kuxiga waa la sheegay taabicigiyaa la sheegay saxaabigii intii la sheegi lahay baa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam la yidhi marka aladii rafaca mursal waxaa la yidhahdaa huwa alxadiid aladi rafacahu الtaabiciyu ilى الnabiy salى اllahu alayhi wasalam ayib hadduu maalik uu yidhahdo maala xadaanii naafic ana الnabiya salى اllahu alayhi wasalam naafic mawla bni cumar saxaabi ma sheegin naafic baa la sheegay marka waxaa lagu magacaaba mursal baa la yidhaahdaa ayib tacriifka mursalka waxaa weeyaan maa rafacahu الtaabiciyu ilى الnabiy sal اllahu alيه wasalam min qawli aw ficlin aw taqriirin labada intii waa soo wadagalaya marka mursal waa wax badan baa laisku diidan yahay qole waxay leeyihiin ilaa kow iyo toban madhab baa mursalka ku jirta laakiin khulaasatu almadaahib almuctamada saddex weeyaan qole waxay leeyihiin almursal maqbulun muطlaqan qole waxay leeyihiin maqbuulun bishuruud qole waxay leeyihiin marduudun muطlaqan sidaas weeyaan qolada dhahayaan maqbuul weeyaan xujada ay deliishanaan waxaa weeyaan maadaama taabici la sheegay ee waxa maqan taabici waxa ka dambeeya uu yahay boqolkiiba ee sagaashan iyo shan waxa weeyaan saxaabi weeyaan saxaabina wuxuu leeyahay ana wاlkhasmu waxaan isku waafaqsannahay ana الصaxaabata kulahum cuduul marka saxaabiga ama hala sheego ama yaan la sheegina maadaama wax meesha ka maqan saxaabi ou yahay saxaabana cadaaladooda aanan loo baahnayn in la sheego saasaan ku aqbalaynaa saasay leeyihin ayib xujada ugu muhiimsan taas weeyaan marka waxaa qaatay qoladaas madhab alaxnaaf iyo maalikiya iyo mucdam madhab alxanaabila xataa abari ninka layihaha kitaab tafsiir iskala weyn wuxuu leeyahay qabla miatayni min alhijra intay ka imaanin waxay dadkan kan ku ijmaacsanaayeen ana almursala xuja inuu yahay miatayn markii ay sanadkii hijrada ay gaartay wixii ka dambeeyey yushiir ila shaafici liannahu wuxuu leey awal man radda almursala alimaam shaafici weeyaan ولذلك أبو داود في رساaلته لأهلi مكة sunanta markuu alifaa lyidhi sunantan aad aliftay nooga soo warbix kitaab yaroo ka qoray maطbuuع weeyaan waa yaala caalam islaami waan ujeedaa soomaaligu ma adri inuu yaal kale waa yani hamsa صفaحaad taqriiban weeyaan kalaam wuxuu u qoray jamiil ah ee sunadiisa iyo manزilada ay leedahay iyo shardigiisa iyo waxa dhan uga hadlay wuxuu ku yiriyey dadka waxay ahaan jireen buu yidhi inay mursalka aqbalaan xataa jaءa alimaamu الshaafiعي faradda almursal waqalladahu اlimaamu axmed saasuu ku leeyahay kitaabkiisaas oo fi risaala ayib marka ciladoodana sidaas weeyaan laakiin raajixa marka loo loo qaado idicaa weeyaan ijmaacaas laakiin rag badan oo taabiciinta ka mid ah oo oo mursalkii markii la weydii diideen yaa la arkay min baynihim alimaamu zuhri wahuwa axadu taabiciin ninka isxaaq ibn abi farwa ninka la yidhaahdo yaa wuxuu maalin ninkaasa wuxuu ahaan jiray waa taabici kale weyaan qaala qaala rasul qaala qaala rasul saxaabigii uu sheega ma u sheegay markaasuu yihi qaatalaka allahu ya ya isxaaq tuxadinaa biaxaadiid laysa laha khutamun walaa azima axaadiid hogaan aan lahayn qamisna aan lahayn unbaad inoo sheekaya maalin kale ilahay qoorta ha kaa gooy asnid lanaa maa tuxadis aa la yidhi waxaad noo sheekaynaysa isnaadkeeda noo sheeg macnaha taas waxay daliil u tahay ana alisnaada kaana matluuban qabla mu isnaad ma aha yani dikru saxaabi nafsihi matluuban buu ahaa ayib qoladaan radiyeen xujadooda waa maxay waxay leeyihiin law kunaa naclam أن هذا الساقد بعد التابعي أنه صحابي لقبلناه إجماعا لكنه يحتمل أن يكون الساقد تابعي آخر أخذ عنه هذا التابعي والتابعيون كلهم ليسوا بعدول إجماعا فما دام تطرق إليه هذا الاحتمال رددنا المرسل ولذلك أبو داود markuu arintaas أركي إمام shaafiعي xujatiisa iyo dadkii ka dambeeyey o dhan oo muxadisiinta ahay mayaza almaraasiila min almasaaniid oo kitaab wuxuu gooni u alifay almaraasiil la yidhahdo intuu sunada ku dhex sheegi lahay gooni buu u bixiyey markaasuu sunantan wuxuu u dhaafsay axaadiis musnada muslim yaa yimiday markaasuu yihi walxadiiثu اlmursal cindana wa cinda ahli اlcilmi biاlأkhbaari laysa bixujati muslim fi muqadimatihi lam yu'alaf muqadima fi cilmi اlxadiiثi arwac waamhal min min muqadimati muslim ibn اlxajaaj fi صaxiixih kitaab aad u qiimo badan weyaan in akhrisid way fiicanta bicawni اllahi nabtadi bcwn اllahi nbtadi وإyaahu nastakfi walaa xawla walaa quwata ila biاllahi kalaam aad u jamiil ah oo min naaxiya اladab iyo luga carabiya marka loo fiirina faa'iq ayuu ku qoray almuhim wuxuu yihi wاlmursalu min alxadiiثi fi asli qowlina wa qowli ahli اlcilmi biاlأkhbaari laysa bxuja marka ha isku dhihin war haddiiba imaam muslim uu saas leeyahay imaamu shaafici awal man takalama maxaa loo leeyahay dad badanaa waxay u haystaan a'immatu lmadaahib inay dadka ka wada dambeeyeen imaamu muslim muta'ahir can imaami ashaafici maa yuqaarib hamsiina sana bal maxaaba laga yaabaa maalinkii imaamu shaafici u dhimanaya muslim lam yuulad bacd lianna muslim miatayn hamsa lagu dhalay miatayn waxi sitiin waa dhintay imaamu shaafici maatiin u arbacaas ba dhintay yani bacda mawti shaafici bisana muslim la dhalay bacda dalika allafa ulif fi hada saxiix walidalika laa tastagrib ida faata cala ashaafici axaadiis saxiixa fi muslim wa fi gayriha ayib marka xujadaas waa maxay maadaama waxaa laleeyahay xujadaas ay ixtimaal tahay waaqicina waaba ayidayaaba waxaan aragnay bay yidhaahdeen taabiciyun yarwi can taabiciyin can taabiciyin aakhar can الnabiy sal الlahu alيه wasalam hadda ka soo qaaday xadiidkii inama alacmaalu binniyaat an awal maa bada'naa bihi waxau ahay xadiidka inama alacmaalu binniyaat meeqaa ku kulantay yaxya bni saciid oo taabici ah rawaa can muxamed ibni ibraahima taymi rawaa can calqama wakulu haؤulaaءi ثalaaثa taabiciyuun idan laysa sharطa an yakuna الtaabici yarwi daa'ima can الصaxaabi la marka maadaama taabici kale imaan